بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا شنية صدنات كتاب كلب الأصول وحين كبل لابننا أمر كدحديسة هي مسألة الأصح أنها لطلب الماهية والمرة ضرورية وأن المبادر ممتثل waxaynu culima ka qaadanaynaa halkan ama halkan aynu ku arki doonaa amarkii baynu ku dhex jirnaye horta siiqadan siiqada ifcal ee amarka faa'iideysaa siiqadaasi maxay usoo maxay ku tustaa ma mar bay ku tustaa ma takraar bay ku tustaa maxay dalabulmaahiyay ku tustaa maxay ku tustaa siiqadaasi siiqatu ifcal asal ahaan maxay ku tusaysaa waa siiqatu ifcal taa ayuu ka hadlayaa sheekhu ragga qaar baa yidhi takraar bay keentaa ragga qaar oo takraar bay ku tustaa bay yidhaahdeen ragga qaar baa yidhi maray ku tustaa ragga qaar baa yidhi waa lialab ilmaahiya xaqiiqadan ahaysiin unbaa lagaa dalbayaaye wax alla waxay ku tusaysaa haba yaraatee oo kale ma jirto dalabkan xaqiiqadan inaad ahaysiisid unbaa lagaa rabaa waxaa laga hadlayaa haddii layna yidhaahdo aqiimu salaata salaada ooga haddii layna yidhaahdo salaada oogadaasi ma ku celceliyaba oo waxa wey takraar buu keenayaa mise takraar ma keenaye wuxuu keenayaa maxay in mar uun salaada aad tukato eg amarku sidiisaba ma takraar buu keenaa mise takraar ma keene waa maahiya oo xaqiiqadan ahaysiin unbaa lagaa dalbaa mise mar buu keenaayo mar buu ku rumoobaya ragga qaar waxay dhaha mar buu ku rumoobaya waayo xajka maadan arag inuu ilaahay ina amray oo xajiya layna yidhi haddana cumrigii waa maxay waa mar qura uun qoladaasi mar uun ha ku rumoobo bay yidhahdeen qolana waxay idhaha maya amarku haddii wax lagu amro takraar buu keenaa salaadahan maadan arag habeen iyo maalinba lagu celcelinayo la tukanayo takraar buu amarku keenaa qolada kalena waxay yidhaahdeen waa qowlka muctamadka ahi amarka marka amar layna saaro ama siiqatu ifcaal markay soo aroorto waa la eegayaa inay qariino takraarka keentaa la socoto iyo inayna la socon hadday qariino takraarka keentaa ay la socoto sida shardi baa lagu xidhay ama sifo ayaa lagu xidhay takraarkii baa lagu xambaaraya markaa litakraar baynu ka dhigi ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wain kuntum haddaa tihiin junuban kuwa junuboo janaabale haddaad tihiin fadaharu dahaaro qaata fadaharu waa amar inaynu maydhannaa waa amar fadaharu waa dahaaradaasi waa amar haddaba u fiirso oo se u rabbi ma odhan fadaharu sow ilahay ma odhan dahaaro qaata haddaad junub tihiin faaharu baa lagu yihi dahaaro qaata baa lagu yihi junub baa tee dahaaro qaado lagu tacliiqiyey shardiga wain kuntum junubana shardigaasi uu soo noqnoqonaya waxaa laga yaabaa ninkan ama gabadhan inay maanta junub tahay ama uu junub yahay haye wuu maydhay haddana berri ayuu junub noqday ma wuxuu odhanayaa dahaaradii hore igu filan may wain kuntum junuban fadaharu mar alla marka maad aragtay shardigii uu soo noqdo jawaabkii baa soo noqonaya dahaaradii layn amrayay baa soo noqonaysa wa in kuntum junuban fadaharuu ilaahay baa aayad kale ku yidhi azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jaldatin azaaniyatu gabadha zaaniyadda ee zinada ku dhacda iyo wazaani ninka zaaniga ah ee zinada ku dhaca fajliduu jeedla oo jeldiya kula waaxidin mid kaste oo minhumaa iyaga ka tirsan miata jaldatin boqol jeedal ninka iyo gabadhaaba boqol jeedal baa lagu dhufanaya haddaba haddii zine ay ku dhacaan oo boqol jeedal laga jaro oo haddana ay zine ku dhacaan maxaa dhacaya markaa dee muuna ilan sifaa lagu xidhaye sifada zinada abaa jaldigii lagu xidhaye dee xasba takraari sifa iyo xasba takraari shardi ayuu xukunkani la soo noqnoqonaya oo dalabkani uu la soo noqnoqonaya haddii waxaa la yidhi haddaba amarka sifadaas oo kale lagu tacliiqiyo ama shardigaas oo kale lagu tacliiqiyo markastuu soo noqdo amarkii wuu soo noqonayaa haddaan waxbaba lagu tacliiqinin ka warrama wax alla wax lagu tacliiqiyey ma jiro waxbaba haddaan lagu tacliiqinin waxaa la yidhi amarku waa lialab ilmaahiya xaqiiqada unbuu ina amray salaad marka lagu yidhaha tukashada eg salaad tuka marka lagu yidhaaye ama oog marka lagu yidhaah keliya waxaa lagu amray oogidda kiyoon la eegaynin inaad ku celceliso iyo iyo kiyoon lagu eegayn inaad mar qura oogto tirana tirana tiraba ma sheegayo ku celcelin iyo ku celcelin la'aanba ma sheegayo laakiin waxa la yidhi amarkaasi aad ku oofin kartaa amarkaa waxaad oofin kartaa oo qura markaad mar samayso kolkaa ereygan maradi ihi daruuri bay u tahay iijaadka xaqiiqadii amar fulinta amarkii hal baa daruuri u ah oo ilaayood hal samayso dee amarkii maadan fulinin laakiin amarku sidiisa halkuu kutusaya ahays odhanin isagu ahaysiin un shayga samayn la samaynayo unbuu kutusayaaye takraarku waa qaraa'in kale salaadan aynu ku celcelinayna waa qaraa'in kale sunnadii rasuulka iyo waxayna ficilkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo meelihii dee kula yawmin waleylatintii iyo alasaxu qowlka sixada badan annahaa siiqada ifcal lialabilmaahiyati xaqiiqada dalabkeegunbuu ahaaday in shaygan xaqiiqada lagaa dalbayo takraar ma jiro marana ma jirto waa bilaa qariina markuu yahay walmaratu maraduna daruuriyatun daruuri bay u tahay oo maradu daruuriyaadkeegii bay noqonaysaa markaa daruuri bay u tahay hadaba ragga qaar baa yidhi meye takraar buu keenaa mutlaqan ah ragga qaar baa yidhi meye ayuu kee maro ayuu keenaa oo inta la hubo ayaa marka abay yidhaahdeen ragga qaar bay yidhi waa la waqfiyayaayo waa laga joogsanaya marana laga dhigi maayo takraarna laga dhigi maayo ragga qaar baa yidhi maye waa mushtarag oo labadaba wuu keenayaa oo waxa ilaayo inta la ogaanayo waa laga joogsanayaa midkood inta la ogaanayo aduu saddex qowl saddex qowl iyo qowlkan sheekheenu qaatay afar baa meesha ku jira inaad tidhaa maruu keenaa iyo inaad tidhaa takraar buu keenaa iyo inaad tidhaa maahiyada unbaa sida sheekheenu qaatay waa litalabilmaahiya iyo inaad tidhaahdo tawaquf baa la samayni ilaa inta la ogaanayo midkuu keenayo afartaa qowl ayaa ku jira afarta qowlee ku jira xabad ka miduu sheekhu soo qaatay alasaxu qowlka asaxa ah annahaa siiqada ifcal lidalabilmaahiyati xaqiiqada dalab lagaa dalbayunbay u ahaatay walmaratu maraduna daruuriyatun daruuri bay u tahay oo waa lagama maarmaan bay u tahay dee shaygii samayntiisii haddaba talow siiqada ifcal fawri ma keentaa mise fawri ma keento fawri degdeg miyay keenaysaa mise degdeg ma keenayso culimmada qaar waxay yidhaahdeen lil fawr bay keentaa degdeg bay u ahaatay waa in isla markaaba la sameeyo bay yidhaahdeen waayo isagaa axwad ah waa axwadoo ilaahay markuu amar ina saaro isla markaaba amarkaa waa inaad fulisaa culimada qaarna waxay yidhahdeen litaraakhi buu u ahaaday fawr ma jire eh, taraakhi ayuu u ahaaday dib baa loo dhigaya xanafiyadoo kale xagga dambuunbayba qaataan qowl saddexaad wuxuu leeyahay maye waa mushtaragoo labadaba waa la wadaagaa oo waa mushtarag baa la yidhaahdaa qowl afraad baa leh maya ee fawriga ayay u ahaatay waa in degdeg loo tukado ama casmiga ama la go'aansado aansado lilfawr aw ilcasmi waa qowl afraad qowl shanaad ayaa odhanaya may waa waqfi ayay u ahaatay waa in laga tawaqufo fawrka iyo taraakhigaba waa in laga tawaqufo ilaa inta qariino la helayo shan qowl baa iyagana ku jira mas'aladaah oo culimmadu ay iskugu qabteen laakiin sheekheennu wuu iskaga aamusayo halkan hadda inta inooga muuqata waxba sheekhu uu ka aamusay amarku inuu lil fawriya inuu degdeg keenayo iyo inuuna degdeg keenaynin taasaa la isku qabtay amarku ma degdeg baa mise degdeg maaha ragga qaar baa qaatay waa lil fawr degdeg buu amarku ka helaa waayo inuu degdeg keenayo waxaanu ku ogaanay haddaan ku idhaa qalin ii iska seexatid ood tidhaahda ka waran waxaan islahaa bisha dambe u keen bisha dambe u keen ama berri u keen baan islahaa ka waran sayidku wuu cadhoonaya adoonkiisa haduu u dirtur biyaha ika yidhi ayuu ka cibo waayo wuu cadhoonaya muxuu ku cadhooday dee sababta cadhada keentay waa maxay hadduuna dalaaladiisu ayna degdeg ahayn ma cadhoodeen kolka amarku degdeg buu keenaa saasay ragga qaarkood qaabateen nebi maxamed markii uu xidhiirta lahaa saxaabada sulxulxudaybiya waa kii ka cadhooday muxuu u cadhooday hadduuna degdeg keenayn bay yidhahdeen kolkaa amarku degdeg buu keenaa qowl baa sidaa ku tegey waa lilfawr waana axwado hadduu ilaahay wax ku saaro oo waajib ku saaro dee waajibka inaad hore iskaga lagaaga baahan yahay qowlka labaad wuxuu leey waa litaraakhi waxaan ka ogaanay bay yidhaahdeen qowlkaasina inuu litaraakhi amarku yahay xajka ilaahay markii uu waajibay waajibiyey xajka markii laynagu waajibiyey ee ummadan xajka la saaray walilaahi cala annaasi xijulbeyti markii la yidhi ee xajka laynagu waajibiyey ee wujuubulxaj ummadda loo sheegay nebi maxamed iyo saxaabada in badan oo ka tirsan ma soo xajiyeen nebigu sanadka ayuu soo magacaabay abibakar buu soo magacaabay xajka yaa soo xajisiiyey dadka abubakar baa soo xajisiiyey nebiguna sanadkaa sanadkii ka dambeeyey ayuu xajka usoo baxay xajatulwadaaci ayuu usoo baxay kolka hadaba amarku haduu lil fawri yahay bay leeyihiin markii ilaahay xajkaa ummadda uu ku waajibiyey nebigu sawkii dib iskaga dhigtay ee sanadkaa sanadkii ka dambeeyey sanadka abibakar markii lasoo diray sawkii nebigu sanadkii sagaalaad yimid muxuu horey ugu iman waayey ilan xaj hore oo nebigu soo xajay ma jirine iyo ummadu toona qowlka qowlka saddexaadna waa mushtarag buu leeyahay oo labadaba waa loo isticmaalaa siiqadani fawrkana way ku tustaa taraakhigana way ku tustaa qowlka saddexaad wuxuu leeyahay waa mushtarag qowlka afraadna wuxuu leeyahay siiqada waxaa loogu talagalay fawri in deg deg loo qabto oo deg deg bay kutusaysa ama cazmi inaad go-aansato shayga marka tuko lagula ama tuko ama qalbiga ka go-aansa inaad tukan doontid kolkaa markaa lagu yidhaha haddii lagu canaanto maxaad u tukan weyda qalbigaan ku hayay ha waa kolkaa xoogaa lagugu garaabayay noqonaysaa bay ku yidhahdeen casmigaa haddaad meesha la timaado waa qowlka afraad ka shanaadna tawaquf buuba leeyaha laga tawaqufo wa ana almubaadira ninka mubaadirka ee degdegaa walasaxu qowlka asixi ihi waxa weeye ana almubaadira ninka mubaadirka ah ee degdega marka amar la saara ninka islamarkaaba sameeyaa mumtathilun waa nin dirmay oo xasilinta qaradkii uu xasiliyey ayuu ku dirmay haddaba ninka degdeg ula yimaadaa waa nin mumtasil ah oo dee fowr hadaad qaadato wax mushkiladihi male waad ku dirantay ragga qaarkood baa qaba maya ninkaasi ma aha nin mumtasila waxaa lagu binaynaya amarku inuu talaaqi yahay talaaqi wujuubkiisu inuu yahay qowl kale ayaale waa laga waa laga joogsanayaayo ilaa inta la ogaanayo lilfawr aw taraakhi midku kutusayo horay wax loo fali maayo wa ana almubaadira ninka degdega ee degdeg wixii la amray u fuliyaa mumtailun waa nin dirmay oo amarkii ku dirmay iyo maaha nin ku dirmay masladaana waa laysku hayaa saddex qowl baa ku jira wa ana almubaadira mumtailunta saddex qowl baa ku jira oo culimadu ay iskugu qabteen sheekhu kanuu qaatay oo asax ka dhigay wal asaxu baa loo qadarayaa wal asaxu ana almubaadira mumtailun amar marka lagu saaro haddaad degdeg u qabato nin mumtasila ah tahay amarkii ku dirmay oo ajri baad helaysaa saasuu sheekhu asaxa ka dhigay qowl baa may mumtasil ma tihid oo nin mumtasila ma tihid oo amarku litaraakhi haddii la qaato taraakhi buu ku tusaa dibdhig buu ku tusaa waxaa dhici karta lilishcaaruni amarkan hadda laguu sheegay ishcaaruunbu ahay waktigiisiiba ma gaadhin lilishcaaruunbuuba ahaaye mumtasil lagaa dhigi maayo buu qiilkaasina leeyahy qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay tawaquf waa in la sameeyo mumtasil inuu yahay iyo mumtasil inuuna ahayn ilaa la kala ogaado inuu fawr ahaa iyo inuu taraakhi ahaa lama sheegi karo wa ana almubaadira ka degdegay mumtailun waa nin mumtailoo ku dirmay mas'alatun alasaxu qowlka asaxa ihi ana alamra amarkii laa yastalzimu ma laasimsanayo alqadaa'a qadaha ma laasimsanayo bal yejibu wuu qaluhu biamrin amar buu ku waajibaa amarka oo jadiidin cusub mas'aladanina waxay ka hadlaysaa marka ilaahay uu shay amar ku saaro amar baa hadda lagu saaray waxaa samee baa lagu yidhi amar baa lagu saaray oo waxaa samee baa lagu yidhi shaygii baad samayn weyday waktigii loogu talagalay oo ulahaana wuu baxay in la qalleeyo sow maaha haddaba qallaha ma waxaa loo daliishani naskii wujuubka hore ku saaray uunbaa loo daliishan oo waxaa la odhanayaa un aayaddan salaada tuko kule waxa weeye hadday adda tahay waktigeegii uu joogana tuko hadduu waktigeegu baxayna tuko masaasaynu saasaynu oo aayadda unbaa daliil u wada abaynu ah nidhaa mise waxaynu nidhahnaa aayaddani waktigiisa marka la tukanayo oo qura unbay ka hadlaysay qalluu wuxuu u baahan yahay daliil gaara taasi waa midkee sheekheennu asax bu asaxa ayuu soo qaatay oo wuxuu ku yidhi qalluhu wuxuu u baahan yahay buu ku yidhi daliil gaara asaxu waa sida qaliil qalluhu wuxuu u baahan yahay daliil gaara kolka mas'aladan laba qowl ayu sheekheenu xikaayooday asaxa iyo ghayrul asaxa mafhuumiye manduq laba qowl ayuu sheekhu xikaayooday labada qowl midi waa ka asaxa uu ka dhigay waxa weeye asaxu inuu qalluhu daliil gaara u baahan yahay qalluhu daliil gaar u baahan yahay daliilkan aad haysaana adaha uunbuu ku gaar yahay oo daliilkan haddaba ka hadlaya shayga waktiga gaarka a leh ka hadlayaa maxaynu odhanaynaa markaa kanunbuu ku egyahay ma laasimsanayana qallaha culimmadu waxay yidhahdeen masaladan markay ka hadlayeen culimada usuulku amarka waa la eegayaa hadii ilaahay shay ku amro ama rasuulku shay ku amro waa la eegayaa inuu wakti leeyahay iyo inuuna wakti lahayn hadduu bilaa wakti yahay dee qallamaba noqdee mar kasta waa tukanaysa amarkaa unbaa mar kasta ku saaran hadduu bilaa wakti yahay amarkaa unbaa mar ku saaranoo kaas unbaa kuu shaqaynaya xajka oo kale amarkaa unbaa ku saaran walilaahi cala naasi xiju lbeyt xajkii baa iga tegay oo waan qalaynayaa dee odhan maysid ilan sanad sanadka bisha koobaad iyo sanadkaas un laguguma qaydin sanadkaa un laguguma qaydin kolka waxa weeye litaraakhi welibana madaahibta qabta litaraakhi inuu yahay ayaa saas qaatay xaj xajkii oo kale dee muddo gaara sanad gaara un ma aha sanad alla sanadkii ilaahay maalku soo geliyo ama sanad alla sanadkii jaanisku ku saamaxo ama sanad alla sanadkii wadadu ay aamin noqoto waad ku dhaqaajinaysaa un haddaad ku dhaqaajin weydana dee uu dambaabay iyo waa litaraakhi waa masale khilaafiya haddaba haddii uu amarkani uu wakti uuna lahayn waa sidaa hadduu hadduu shaygan lagu amraya uu bilaa wakti yahay waa sidaa isagunbaa taagan hadduu wakti go leeyahay sida salaadaha oo kale ama soonka ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan mawquutan buu ilahay waa la waktiyeeyey wakti go-an bay leedahay haddaba salaada aayadda salaada tukoko kulihi qaleena miyay ku mise kuma le kuma le qalee tukashadii unbay ku amartay addaha ahayd qaluuna naskaar u baahnaanaya ilaa inay qariina ku jirto naska koobaad mooyaane haddii naska koobaad qariino uu wato qariinadaasina ay ku tusinayso xataa hadduu waktigu baxo in la samaynayo dee isaga kaas unbaa ku unbaa daliil u wada noqonaya oo wuu laasimsanayaabaa la odhanaya wuu laasimsanayaa oo waxaa jira waxaa jira cabdullaahi ibnu cumar inuu ahaa ayaan filayaa radia allaahu tacaala canhu xaaskiisii oo caadale ayuu furay xaaskiisiiyoo caadale cabdullahi ibni cumar inuu ahaa filaya xaaskiisiiyoo caadale ayuu furay xilliga caadada gabadhu ay leedahay ama duhri ninkeega ay isku arkeen marka ay ku jirto lama sameeyo oo dee lama furo oo sababta aan loo furaynin waxa weeye ciddadaa ku dheeraanaysa ciddadii ayaa ku dheeraanaysa waynu ognahay kolkaa oo kale haddii qariina ay jirto qariinooyinkaa la xaq siin doonaa wuu inoo iman doonaa kolley xadiidkaasi waa xadiidkii bukhaarige alasaxu qowlka asaxa ah ana alamra amarku laa yastalzimu ma laasimsanayo alqadaa'a qalle ma laasimsanayo hayrulasxu muxuu leeyahay qaluu laasimsanayaa haddaba qallihii nas gaaru u baaday sida xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran waxa weeye man nasiya salaata falyusallihaa idaa dakarahaa wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu salaadi laawo inuu dib markuu xasuusto soo tukanayo waa qallihii inuu dib ka soo qalay naskaas bukhaarigi iyo muslim toos buu u taabtay man nasiya as-salaa ninka salaada ilaawa falyusalliha idaa dakaraha bal yajibu wuu waajibi qalluhu biamrin amar buu ku waajibi jadiidin cusub sida xadiidka bukhaarigi iyo muslimka oo kale wa ana alityaana walasaxu mas'alada asaxa ihi ana alityaana la imashada la imaashaha bilma'muuri bihi ka laysfarayo lala imanayaa yastalzimu wuxuu laasimsanayaa alijzaa ijza ayuu laasimsanayaa maxaynu nidhi waxaynu nidhi haddii shaygii lagu amray aada la timaaddo sidii sharcigu ku amrayna aada ula timaaddo waxa ka dhalanaysa uu laasimsanayaa inuu mujzi yahay inuu kaa guday ijzahana kitaabka bilowgiisii baynu ku soo macnaynay alijza iyo alfasaad iyo mayna xagga hore ku soo marin alijza ee suquutlqada looga jeedi jiray soo maahayn inuu qalluu kaa dhaca looga jeedi jiray soo maahayn wuxuu ku yidhi wa ana alityaana walasaxu asaxu waxa weeye ana alityaana la imaatinka bilma'muuri bihi shaygii lagu amray ad la timaadaa yastalzimu wuxuu laasimsanayaa yuu wataa alijzaa inuu kaa guday oo mar dambe soo same lagu odhanaynin uu kaa guday kaasi haddaad la timaad wuu kaa guday buu ku yidhi waana qowlka asaxa ah waa ijzahana markaynu ku macnayno alkifaaya fii suquuطi alab inuu kaaga filaanayo dalabkii kaa dhacayay waana qowlka asaxa ah qowlka asax qowl baale may ma laasimsanayo ma laazimsanayo ayuu qowlkanana leeyahay wa ana amra amarka wal asaxu baa halkana loo soo qadaraya wal asaxu qowlka asaxa ihi ana alamra amarka bilamri amar lays amro bilamri amar lays amro bishayin shay la amro dad kale laysa ma aha amran amar bihi kii la amrayay dadka kale halkana waada wa ana alamra bilamri bishayin laysa amran bihi balse alla sidaa doonta u macnee wa ana alamra bilamri bishayin laysa amran bihi kitaabka cibaarooyinkiisa oo dhan waxaad moodaa hal xidhaale googahalaysi baa la moodaa mararka qaar wuxuu ihi wa ana alamra amarka bilamri amar lays amro bishayin shay lays sii amro laysa ma aha amran amrid bihi shaygaan lays amrayo muxuu ujeedaa ilaahay hadduu amro nebi maxamed maxaa la amray tusaale ahaan ilaahay baa nebi maxamed amray nebi maxamed baa la amray inuu dadka amro inay tukadaan eekada waa imise amar waa laba amar ilaahay baa amar bixiyey yaa la amro amarkaasi uu ku dhacay nebi maxamed buu ku dhacay amarkaa nebiga la amrayaa waxa weeye dadka sii amar inay tukadaan eekada mayla socotaa dadka sii amar inay tukadaan haddaba amarka nebi maxamed la faray inuu dadka amro inay tukadaan talow amarkaa nebiga la amray intuuna nebigu dadka amrin dadka ma amar buu u yahay haddii nebiga maxamed la yidhahdo nebi maxamedow waamur ahlaka bisalaat waamur amar ahlaka ehelkaaga bisalaati inay tukadaan baa la yidhi nebi maxamedow ehelkaaga waxaad amartaa inay tukadaan waamursow nebiga lalama hadlayo nebiga lama amrin haddaba waamurta amarka nebiga la saaray ma dadkii ayuu amar u yahay oo dadkii baa la amrayaa baynu nidhahnaa maya buu sheekhu ku yidhi nebiguunbuu amarkani quseeyaa laakiin nabigu markuu amar bixiyo uu dadka yidhaahdo tukada markaasuu dadkana wujuubku fuulaya ayuu amarkii gelayaa wuxuu ku yihi wa ana alamra amar bilamri amar la is-amro nebi maxamed baa la amray inuu amro dad bishayin shay laysa ma aha amran amrin bihi shaygii dadka la amray nebiga marka la yidhahdo dadka tukada ku dheh hadalkaasi ma noqonayo dadkiioo tukada lagu yidhi saasuu doonaya ayuu ku yidhaah dadkiioo tukada lagu yidhi hadii nabiga la yidhahdo dadka tukada ku dheh ilaayuu nebigu dadka la hadluu tukada ku yidhaa hadalkaasun la odhan maayo dadkii tukadaa la yidhi waayn horta nebigana la argo aayaddanuu kolkaa usoo qaatay walasaxu qowlka asaxa ah ana alamra amarka lilmukhaadabi ka lala hadlayo la amro bilamri amar baa la amray ligayrihi kayrkii uu amro bishayin shay kale sida wa'mur amar ahlaka ehelkaaga bisalaati salaad amar laysa maaha amran amrid lidaalika algayr kayrkaa la amray bihi shaygii hamoodi marka waamur ahlaka la yidhaha nebi maxamed unbaa la amraye dadkiioo tukada la yidhi waamur ahlaka dadkiibaa tukada laleeyahay ma nidhahna hadda mise nebigaa laleeyahay dadka tukada ku dheh ehelkaaga tukada ku dheh ehelkaaga salaada amar baa laleeyahay inay tukadaan kolkaa ehelkiiyo salaadii baa laydin amray odhan maysi horta nebigu dee ha amro ile nebigunbaa la amraye qowlka asaxa ah, ka ayuu ka dhigay qiil ayaa leh war maye e nebigu xataa hadduu ehelka salaada tukada odhan waayo markuu ilaahay yidhi waamur ahlaka bisalaat markuu intaa yidhi ehelkiioo salaada la amrayo toos loo amrayo weeyaan qiil baa sidaa qaatay haddii ayna sidaasi dhacaynin faa'iidaba kuma jirteen ligayri lmukhaadaba kuma jirteen nebigoo qura unbay aayaddu faa'iido u lahaan lahayde ehelkii maxay faa'iido u yeelanaysaa bay yidhahdeen waa inay ehelku ka qaataan in iyaga loo jeedo in wax la amrayo qiilku saasuu qaadanaya oo labadaba amar buu u yahay nebigana waxaa la amrayaa inuu dadkan la hadlo dadkana waxaa la amrayaa inay shaygaa sameeyaan isla aayaddan unbaa keenaysa u qiilku leeyahay labada amarba sheekheenu asaxana wuxuu ka dhigay nebigo qura unbaa la amraya inuu salaada inuu dadka tukada yidhaah markuu nebigu amarka bixiyo amarka dambuu bixinayo ayaa dadka kolka amar u noqonaya walasaxu qowlka asaxa ah ana alamra amrida mukhaadab la amro bilamri inuu sii amro kayrkii bishayin shay laysa ma aha amran amrid kayrkii la amrayo bihi shaygii laakiin waxaa la yidhi hadday qariina meesha taalo qariinadaasina ay ku tusayso qofkan la amrayo iyo kayrkiiba inuu amarkani u wada yaalo kan la amraya waxba sii amri maaye kan unbaa ku wada filan labadaba waa xadiis ibnu cumar xadiiskii ibnu cumar ee marka dhaweydan sheegayne bukhaariga iyo muslimkaba ku qornaa ibnu cumar baa xaaskiisii iyadoo caadele furay cumar baa rasuulka u sheegay arrinkaa rasuulkaa ku yidhi marka rasuulkaa ku yidhi cumar murhu falyuraajicaha murhu war ibnu inankaaga waxaad amartaa falyuraajicha gabasha gabadha ha soo cesheedo kadibna markay daahir noqoto ha furo si cidadu ayna ugu dheeraan ilaa gabadhu waa qof muslimada lama rabo in la dhibo cidadu inay ku dheeraato ragga ay la hadli kari waydo oo calafkeega ay raadsan kari waydo hadii calafkeega loola yimaado ay ka hoos qaadi weydo waa mushkilad moogtahay kolka waxa weeye murhu falyuraajicha ciddadu si ay u gaabato ayaa la rabaa murhu amar falyuraajicha ha soo cesheedo halkan haddaba nebigaa amar bixiyey yuu amray nebigu cumar buu amray maxaa la amray cumar inuu aya sii amro inankiisa inuu maxay sameeyey xaaska inuu soo ceshado haddaba naskan oo kale la odhan maayo cumar oo qura uunbuu amarkani saarayo ibnu cumar uma yaallo ibnu cumar laftiisa wuu u yaalayo qariina ina tusaysa away qariinadu falyuraajichaa falyuraajichaa waa amarkii ibnu cumar ku dhacayey ha soo ceshado ilan cumar ma soo celin kara gabadhe inagu dhaqanka aynu leenahay waa dhaqan laga yaabo laga amakagay wey odayaalunbaa gabadha fura ama gabadha soo celiya maad aragteen horta odayaal unbaa gabadhaa ma fura ama soo celiya ninkii qabay haba yaraado hadduu doono eh waxba lagama weydiiyo haddii laga weydiiyana dee si caadiya oo dhiibliya oo dhaba ah loogama weydiiyo kolka waxaa loo baahnaa in cidday taladu ka go-aysa odayga maaha de waa inanka inankani hadduu yidhaha gabadha waan rabaanaha loo soo celiya hadduu yidhaha ma rabana dee halaga daayo maxaa dhibka jira laakiin hadduu odaygii yidhahda ka waran isagoo inankiina gabadhii waan doonayaa reerkii kale intay ku dhegaan odayaashii ay yidhahdeen ha annana waanu idinla garanay waraaq baanu u qornay inankii markuu yidhi ah, way xaaskaygi dee sawti iyo xaaskii waraaq la qoree sidana ah oo haye arrin baan waxba laiga weydiinayinba odayaasha adibaa meesha maraye aabbaha iyo adeerka ayaa meesha marayey abtigaa iyo war aabbaha iyo adeerka iyo eeg haddii aabbuhu uu kolkaa wax furayo ama uu wax soo celinayo cumar baa la odhan lahaa gabadha soo celi waxaa la idhi murhu inankaaga amar falyuraajicha ha soo celiye wa ana alamra walasaxu qowlka asaxe ana alamra amarka mukhaadabka la amro bilamri inuu sii amro kayrkii bishayin shay laysa ma aha amran amri kayrka la amrayo bihi shaygii wa ana alaamila walasaxu qowlka asaxee sixada badan ana alaamila ka aamirka ah ee ee amraya bilafdin lafdi buu ku amrayaa lafdiga oo yasluxu u suubada lahu isaga u suubadaa hayru daakhilin ma soo gelayo fiihi lafdigaa masale halkan kalena asaxan kalena bal ila eg waxa weeye qof baa amar bixiyey amarkaa uu bixiyey waa amar isaga iyo kayrkiiba u wada yaala haddii ansaxa la eegayo qowlka ansaxa ah haddii la eegayo buu ku yidhi dadka kaluunbuu ku dhiciye isaga kuma dhacayo waayo dee loogama baran baa la yidhi oo caqli ma aha qofku inuu isamro aduu markaad doonto inaad kacdo horta kac maad istidhaa maad isla hadashaa areebeelow kac maad bal ha kac nafta maad ku tiada kacdaa markaad doonaysa inaad koob yar cabto shaaha horta cab maad istidhaahdaa inta marka lagu soo hordhigo qofku dee wax isma amro kolka haddaad aragto qof amar bixinaya amarkaa uu bixinayaana isaguna uu soo gelayo kayrkiina uu soo gelayo isagu ku jiri maayo asaxa buu ku yihi ayrka unbuu u yaallaa kayrka unbuu u yaallaa oo waa maxay talow نبي محمد waxa ka sugan xadiis inuu yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waa xadiis abi daawud ka ku qoran man naama falyatawadda man naama ninka ninka seexdaa falyatawadda ha weysaysto maxaa qoran hadduu qofku seexdo ha weysaysto ayaa la yidhi haddaba mantani waa lilcumuum oo rag iyo dumarba man naama kii alla kii seexdaaba falyatawadda ha weysaysto ayuu macnihii noqonaya man naama falyatawadda markuu nebigu yidhi hadalkani inagu inagu dhacaya haddaynu seexano waa inaan weysaysanaa nabi maxamedna wuu inala soo gelayaabaa la moodaa saw ma aha ilan kii amarka bixinayey weeye hadduu rasuulku seexdana ha weysaystaa la odhanaya saw ma aha asaxu wuxuu ku leeyahay war hadalkani inagunbuu inagu dhacayaaye ka amarka bixinaya kuma dhaco ka amarka bixinaya kuma dhaco oo iminka sargaalku hadduu askar dirayo uu dee yidhaahdo halkaa taga adnana raac may odhanayaan ila waa kii amarka bixinayey adnana raac kolka waxa weeyaan asaxiibuu saa ka dhigay hayrul asax baa jira oo ku odhanaya may-e wuu ku wada dhacayaa hadda macnaheegu maaha qofku ma wey nebigu ma weysaysanayo maaha macnaheegu hadduu weysaysanayo nusuus kale ha laga helo weeyaan oo tilmaamaysa laakiin isla naskan yaan loo daliishanin weeyi walasaxu qowlka asaxa ah ana alaamira ka aamirka ee amarka bixinaya bilafdin lafdi buu amarka ku bixiyey lafdiga oo yasluxu u suubado lahu isaga inuu soo galo hayru daakhilin ma soo gelayo fiihi kaa dhexdiisa ma soo gelayo buu ku yidhi kaa dhexdiisa soo geli maayo oo la odhan maayo wuu soo gelayaa haddaba nahyigii isagu waa ka duwan yahay ana alaamira buu ina yidhi naahigii waa ka duwan yahay kii nahyiga samaynayey waa ka duwan yahay wayajuusu waxa bannaan cindanaa annaga agtayada waxa ku bannaan caqlan caqli ahaan waxa ugu bannaan anniyaabatu in layska wakiil noqdo fi lcibaadati cibaadada layskaga wakiil noqdo cibaadada albadaniyati badaniga ah ee jidhka laga sameeyo haddaba cibaadada badaniga ah wuxuu ina yidhi haddii cibaadadu ay tahay cibaado badaniya ah, caqliyan marka loo eegayo ee sharciyan aan loo eegaynin caqliyan marka loo eegayo mushkilad uma haysana in layska wakiil noqdo oo cibaadada badaniga ah layskaga wakiil noqdaa sharciyan inay u bannaan tahay marka la eegayana dee sharcigaa loo eegiyo mararka qaarna waa laga yaabaa in in laguu ogolaado mararka qaarna waa laga yaabaa inaan lagu ogolaanin xajkii oo kale iyo cumradii oo kale iyo soonka oo qofka dhintay ah sharciyan waa loo ogol yahay inuu qof kale ka wakiil noqdo xajkii qof xanuunsanaya oo xanuunkiisu musmin uu yahay ama waayeel ah ha laga soo xajaa la odhan iyo cumradiiba soonkana qof dhintay oo soon lagu lahaa ha laga soomaa la odhan laakiin salaadii iyo dee sharciga marka la ega waa maya caqliyan mushkilad caqligu mushkilad ma lahayn oo ma diidaynin laakiin sharcigaa diidaya dee kolkaa caqlan buu sheekhu hadda ka hadlaye sharcan kama hadlin wayajuusu waxa bannaan cindanaa annaga agtayada waxaa ku banaan caqlan caqli ahaan waxa u banaan anniyaabatu in layska wakiil noqon karo fi lcibaadati cibaadada albadaniyati ee bedaniga ah cibaadada bedaniga ah waa layska wakiil noqon karaa sharcigana dee waa loo eegaya wixii sharciga hala fuliye la yidhaah caqligu ma diidayuu ku yidhi sharcigana hala eego oo wuxuu sharcigu ogolaaday hala fuliyo wuxuuna ogolaaninna hala iska daayo cibaadada badaniga ah buu yidhi waxa inaga baxay cibaadada maaliga ah sida zakadii oo kale zakada khilaaf kuma jiro in layska wakiil noqon karo walow jamculjawaamica ah hadalkiisu wuxuu keenayaa inuu khilaaf ku jiro ayuu keenayaa mas'alatun mas'alo kale ayuu halkan kaga hadlayaa waxa weeye haddii shay lagu amro baa lagaa nahiyayaa mise lagaama nahiyayo waxaan ku idhi masalan waxaan ku idhi istaag haddaan istaag ku idhaahdo amarkan ku saaray waa maxay waa inaad kacdid fadhiga maan kaa nahiyayaa jiifka maan kaa nahiyayaa jilbajoogga maan kaa nahiyayaa foorarsiga maan kaa nahiyaya eg istaag markaan ku idhaa eg taagni baan ku amray wixii aan taagnidaa ahayn amarku ma nahyi buu u noqonayaa mise nahyi uma noqonayo taa ayuu ka hadlaya waana masale khilaafiya kolkaa kutubteennii horeen soo dhiganay qaarkood haabay lahaayeen nahyi buu noqonaya oo amarka didkiisi waa nahyi ayaynu soo dhigan jirnay sheekheenani wuxuu qaatay amarka didkiisu inuuna nahyi ahayn buu qaatay mana laasimsanaya buu leeyahay almukhtaaru laakiin khilaaf buu sheegay almukhtaar buu yidhi imaamu alxaramayn iyo khazali iyo nawowi oo rawdadiisa ayuu ku waafaqay kitaabu dalaaqa markuu ka hadlayey almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana alamra amarka bimucayanin shay mucayan oo la garanayo lays shay mucayan ah oo gaar ah ayaa lays istaag baa lagu yidhi tusaale ahaan laysa ma aha nahyan nahyi ma aha can diddihi kii ka soo horjeeday oo dhan lagaa nahiyayo wixii ka soo horjeeday oo dhan in lagaa nahiyayo ma aha walaa yastalzimuhu mana laasimsanayo waayo marka istaag la yidhaah waxaynu leenahay ha fadhiisanin oo kale maaha macnee waxa dhici karta qofku istaag markuu kuleeyahay inuuna qalbigaba ku haynin didka didku inuuna qalbigaba kaga soo dhicin baa dhici karta oo adiga taagnidan uu kaa rabo fadhigan iyo jilbajoogan iyo jiibsiga iyo foorarsiga iyo qalbigaba inayna kaga jirin baa dhici karta kolkaana nahyun can diddihiisa iyadoo odhan waxaan qalbigaba lagu haynin almukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana alamra amar bimucayanin shay mucayan oo la garanayo la amro laysa ma aha nahya nahyi ma aha can didihi didkiisa layska nahiyey walaa yastalzimuhu mana laasimsanayo oo uu laasimsanayaana odhan mayna buu ku yidhi amarkaasi ama ha ahaada nahyigaasi ha ahaada kii taxriimka ahaa ama nahyigaasi ha ahaada kii karaahiyada ahaa ama didkiisu waaxid ha noqdo sida sukuunka oo kale ama xarakada oo kale ama didkiisu akar min waaxid ha noqdo sida qiyaamka oo qucuud iyo kayray ka horjeedaan qolaale waa nahyun can didihi qolana waxay leeyihiin may yastalzimhu wuu laasimsanaya wahaakadaa khilaaf baa ku jira laakiin halkaa haddaba mas'ale waxaa jirta iyadana la yidhaha istidraad istidraadku muxuu ahaa waa dikru shayi fii gayri maxalihi limunaasabatin baynahuma shay oo lagu sheego meeshiisa meelaan ahayn munaasabad darteed loogu sheego nahyigii weli maynaan gaadhin inagoon gaadhin buu haddana masale nahyigiiya halkan keenaya wa anna nahya nahyigii kalamri waa amar oo kale buu ku yidhi wa anna nahya nahyigii kalamri waa amar oo kale nahyigu waa amar oo kaleo haddii shay lagaa nehiyo didkiisiiba amar buu ku noqonayaa mukhtaarku waa maya buu ku yidhi haddaan ku idhaha laa tajlis ha fadhiisan haddaan ku idhaha laa tajlis ha fadhiisan maxaan kaa nehiyey fadhiisigiisa sow maaha ma waxaan ku amrayaa didkii oo taagnidii baan ku amrayaa iyo wixii kale maya buu ku yidhi mana laasimsanayo kanun ba iska soo horjeeda waayo inaan qalbiga lagu hayn baa dhici karta buu ku leeyahay walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana nahya nahyigu kalamri waa amaroo kale oo amaroo kale unbuu noqonayaa dhinacyadii aan soo marnay oo dhanba amarkii unbuu la xeer noqonaya kalamri weeyi mas'alatun alamraani labada amar in lam yatacaaqabaa haddayna isla cidhbinin ayna isku xigin ow amase tacaaqabaa ay isla cidhbiyaan ay isku xigaan bikayri mutamaasilayni laba isku mida kayrkood iyagoo u ahaaday fa khayraani waa laba kala duwan wuxuu ku yidhi laba amar baynu aragnay labada amar haddayna isku midba ahayn labada amar waa bikayri mutamaasilayn way isku xigaan laakiin waa bikayri mutamaasilayn waa laba amar oo kala madax bannaan oo ilaahay ina amrayo aayad qur-aan ilahay inagu yidhi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata laba amar ma ku jiraan aqiimu salaata wa aatu zakata ha odhanin ilaahay muxuu salaadu noo amri waayey ama zakaduu noo amri waayey maxaana laga dhibaya ha odhan waa sidee labadani eeg hamoodin minid qura in lagu leeyahay isla sakanka uun salaadna tuko zakana bixi maan qaybsamaa ha odhanin oo awaamirtan maan u qaybsamaa ha odhanin waxa weeye isku waktiya maahe waktigan aad tukanaysa iyo waktigan zakada bixinaysa adu kala leexso waa laba amar oo sidooda ku wada fuulaya markay kala duwan yihiin laba amar oo kala madax banaan oo mid kastiba sidiisa iyo gaarkiisa uu kuu fuulayo weeyi waa hadday hayr mutamaailan yihiin haddii hadaba labada amar ay isku mid yihiin oo salli salli lagugu celceliyo laba amar baa ayaa ayaa ayaa isku xiga labadan amar ee iskugu kaa xigaa ee meesha isku xigaa waxaa lagu leeyahy waa iyaguna mutacaaqibayn maahe waa hayr mutacaaqibayn laba amaroo bikayri mutacaaqibayn aba isku xiga mukhtalifayn ayay kuwaasi ahaayeen aqimu salaata wa aatu zakata iyagoo mutamaathilayn ah ayayna mutacaaqibayn ahayn mutacaaqibayn maaha waa gayr mutacaaqibayn markay gayr mutacaaqibayn noqdaanna labadaba sidoodun baa loo qaadanaya oo la odhan maayo waxa weeyaan mid baa la yskaga dhigi salli rakcatayn haddana mar dambe unbaa lagu yihi salli rakcatayn taasiis baa laga dhigaya halkaana laba ragcadood baa lagu amray baad halkaa kalena laba ragcadood baa lagu amray baad odhan ilayn labada amar hadday mutamaasilan yihiin salli ragcatayn oo qura mutacaaqibayna ay yihiin hadduu maanic takraarka manciyayaa uu jiro sidii xarfulcadaf iyo waxyaabo lamida hadduu maanic jiro takraarka wax diidaya oo tawkiid ka dhigaya dee tawkiid baa laga dhigi asaxa tawkiid baa laga dhigi way tawkiidinayaan hadduuna jirinna oo dee xarfulcadaf iyo wax muqaayaro keenaya uu jiro tacsiis baa laga dhigayo laba amaroo kale madax banaan baad u qaadan bal hadda aynu aragno alamraani labada amar in lam yatacaaqabaa haddayna isla xidh isla xidhbinin waa markayna isku xigin ay kala duwan yihiin ow amase tacaaqabaa wayba isla cidhbiyeene bikayri mutamaahilayn bay ku sugnaadeen laba isku mida kayrkood bay ku sugnaadeen isku mid bayna ahayn fakhayraani waa laba kala duwan oo kayr isku aweey waa laba amar oo kala duwan oo kayr isku awea lagu leeyahay way kala duwan yihiin wakadaa kan waxaa lamida bimutamaahilayni laba isku mida markay ku sugnaadaan waa laba amar oo isku mida walaa maanica wax manciyaya mina takraari takraarka manciyayaana ma jiro fil asaxi qowlka asaxa ah wax manciyayaana ma jiro iyagana waxaa laga dhigayaa un mutaqaayiraan fakhayraan unbaa iyagana laga dhigayaa waa laba amar oo kala duwan fain kaana haduu jiro maanicun maani wax takraarka manciyaya caadiyun oo iska caadi ah waa xarfulcadafkii oo kale wacaarado fain kaana haduu jiro maanicun mid manciyaya takraarka caadiyun oo caadiya ah. shay takraar in takraar laga dhigo manciyaya ayaa jira wacaaradahu oo tawkiid tawkiidda keenaya wacaaradahu waxaa mucaaradeeyey cadfun cadafkii cadafkii oo isna doonaya in taasiis laga dhigo ayaa meesha yimid falwaqfu waa laga tawaqufi tawkiidna la yskaga dhigi maayo labadii amar hal amar la yskaga dhigi maayo khayraanna la yskaga dhigi maayo oo labadii amar laba kala duwan laga dhigi maayo waa laga tawaqufaya ilaa intay wax ka caddaanayaan inta qariino la helayo wa ilaa haddii kale hadii una waxba mucaaradaynin oo labadii amar maanic caadiya oo takraarka manciyayaa jira wax takraarka manciyayaa jira cadafkiina ma mucaaradaynin fahaanii ka labaad tawkiidun tawkiid ta'kiidun ta'kiid buu noqon way istawkiidinayaan waxaa lagu yidhi isqinii maaan isqinii maaan ma laba jeer biyay waraabiba labadaa amar isqinii maaan isqinii maaan ma laba jeer biyo iwaraabiba mise laba jeer biyo iwaraabi maaha waa mar un iwaraabiyo tawkiid baan iskaga dhignaa hal amar mise laba amar maxaynu samaynaa isqinii maaan isqinii maaan hal amar mise laba amar hal amar baynu ka dhigayna haddii waawlcadaf meesha iman lahaa oo salli ragcatayni wasalli ragcatayni haddii lagu yidhaa labadaa amar sidaynu arkayno iyaga waxa la eegaya waa la hubinayaayo maxaa loo jeeday labada ragcadood iyo labadii ragcadood yaan ka kala dhignaa baa la odhanaya tawaquf fa in kaana hadduu jiro maanicun mid manciyaya takraarka caadiyun oo haddana caadi ah oo wacaaradahu uu ka hor yimaado cadfun cadafkii oo isna tacsiis doonaya falwaqfu waa laga tawaqufayaa tacsiiska iyo tawkiidkaba waa laga tawaqufaya labaduba waa suurtagal baa lagu leeyahay ilaa inta murajix la helayo kala rajaxa wa ilaa haddii kale maanic caqliya ayaa meesha jira waa uqtul zaydan uqtul zaydan oo kale maanic caqliya hadduu jiro uqtul zaydan uqtul zaydan hadda uqtul zaydan uqtul zaydan marka lagu yidhaah takraarka wax manciyayaa jira sow uqtul zaydan uqtul zaydan takraarka wax manciya ayaa jira oo waa maxay waa caqli haddaan takraar ka dhigno oon ku idhaa ah, uqtul zaydan zayd dil zaydka disho haddana uqtul zaydan isla zaydkii dil nin dhintay miyaa la dili karaa mar kale caqligaagu suu sheegayo dee wuuba dhintay maad dili kartaa maanic caqliya ayaa meesha yaalla uqtul zaydan uqtul zaydan haddaan ku idhaa ama maanic sharciyaaba meesha yaalla maanic sharciya maanica sharcigii waa maxay waxaan ku idhi actiq cabdaka actiq cabdaka labadan amar maan in in in laga dhigo maxaan ku idhaahdaa takraar inaan ku xambaarno maanic sharciya ayaa jira oo waa maxay actiq xoree cabdaka addoonkaaga addoonkaagan xore mar alla markaad xorayso haddana amarkii takraar ku sameeyo mar labaad xore nin xore maa la xorayn karaa ilan kii horu ku xoroobayey maanic sharci ihi hadduu jiro sidaasoo kale ama maanic caqli ihi uu jiro sidaasoo kale ama maanic caadiya ayaaba jiraba maanic caadiya oo caadada ah ayaa jiraba maanicii caadiga ahaana hadduu jiro oo lam yucaaridhu una bushiyin baa lagu leeyahay cadaf isqinii maaan isqinii maaan weeyi fahaanii ta'kiid ka dambe saddexda jeerba wuxuu tawkiidinayaa ka hore ayuu tawkiidinayaa maanica caadiga isqinii maaan isqinii maaan marka la yidhaah maanica caadigi ihi waa maxay caadadu waxay ku dureersatay in cokanidu ay ku xasisho warowga koobaad adoo ooman haddii biyo badan lagu dhiibo dheregto haddana mar labaad haddii lagu dhiibo maad cabbi kartaa caadadu maxay sheegaysaa inaad ka ku onbaxayso saw maaha maanic ayaa jira kolkaa tawkiidun baa laga dhigi maanicu hadduu caadi yahay sida isqini maan isqini maan ama uu sharci yahay actiq cabdaka actiq cabdaka ama uu yahay caqli sida uqtul zaydan uqtul zaydan tawkiid baa layskaga dhigayaa saddexda jeerba wa ilaa haddii kale fa thaanii thaanigu ta'kiidun ta'kiid weeyi oo ka tawkiidinaya mas'alatun insha allahu tacaala casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam